habeen axad ah labaatanka jumaada aluula kun afar boqol iyo afartanka jana nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam cibaadaadka ayaan kusoo jirnay waa kitaabka tobnaad waa kitaabka tobnaad alkitaab alcashir kitaabka tobnaad azakaatu zakada iyo wasadaqaatu sadaqooyinka ayuu halkan kitaab u yahay fusuul badan ayaa hoos imaan doonta insha allahu tacala ama dhowr fasal azakaatu alfasl awl fasalka koobaad azakaat alwaajiba zakada waajibka ah baabu zakaati zakada eh, min arkaan islaami islaamka arkaantiis inay ka mid tahay iyuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol iyo shanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qaala wuxuu yihi abu hurayra lamaa goortii twufiya rasuul rasuulka alla la oobsaday sala allahu calayh ali wasalam oo wa kaana u had abubakrin abubakar uu khaliif noqday wa kaana taamka ahayd wa kafara uu gaalow man kafara qofkii gaaloobay oo min alcarabi ree carab ka ah. saddex magaalo ayaa islaamnimada ku hartay maka iyo madiine iyo aaif saddexda intaanan ka ahayn magaalooyinki iyo macaltuulooyinka waa gaaloobeen fa qaala cumar wuxuu taala arda intooda badanaan ka hadlaya fa qaala cumar cumar wuxuu taala arda kayfa tuqaatilu nnaasa dadka seed ula dagaalamaysaa waqad qaala rasul rasulka isaga uu yihi sal l slm umirtu waxaa faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah jiro lhi macbudlaq hamooyane faman qaala qofkii yidhaahdo faqad casam wuxuu iga minii ani xaggayga maa lahu maalkiisa iyo wanafsahu naftiisa ilaa bixaqihi islaamka xaqiisa mooyane wa xisaabu xisaabtiisana cala allahi alweyne ahaatay nabiga saasuu yidhi sida abubakarow sideed marka dadka ula dagaalamaysaa oo zaka kula dagaalamaysaa ayagoo zaka diiday fa qaala wuxuu yidhi abubakrin radi allahu taala arda wallaahi alla weyn ku dhaartay la uqaatilana waan la dagaalami oon la dagaalami man fara qof kala geeya bayna bayna salaati salaada dhexdeeda waakaati zakada qof kala geeya waan la dagaalami oon la dagaalami faina aatafaina zakaata zakada maxaa yeelay xaqulmaali waa maalka xaqiisa weyaan wallaahi alla weynaan ku dhaartay low manacuunii haddii ay ii diidaan canaaqan waxar kan way ahayn yuaduunaha kuwa siiyo oo u geeya ilaa rasuulila rasulka sal slam laqaataltuhum calaa manciha diiditaanka waxarta ay ii diideen ayaan kula dagaalami lahaa qaala cumar wuxuu radi allahu ta arda fa wallahi baan kur arte maa huwa ma ahanin ilaa an qad sharaxa inuu sharxay allahu alla weyne sadr abi bakrin abi bakr xabadkiisa radia allahu taala arda oo arrintaan u sharxay oo qalbigiisa u nuuriyey qalbigiisa u waafajiyey jeclaaday fa caraftu waxaan gartay anahu alxaqu inuu hadalkaas isaga ah iyo arrinta ay xaqta ayaan ogaaday weeyaan bukhaari iyo muslim ayaa oo neefka mxuu ahaa xerag yar oo lagu xiro wa huwa riwaayatu cinda buhaari bukhaarina riwaayo noocaas ayuu leeyahay weyaan marka markii nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu geeriyooday dadkii waxay u qaybsameen qaar ridoobay oo ka noqday iyo qaar waxaa weeyaan zakada diiday khud min amwaalihim ayagoo ta'wiilsana nabiga bes ayaa la faray zakada ka qaado iyo wax la iyo dadkii intooda badnaa oo akhyaarta ahaa oo muhaajiriinta ansaarta ay u ahaayeen madax oo waxaawe islaamnimadii ku sugnaaday sida abubakr marka wuxuu go qaatay inuu la dagaalamo dadkaas murtadiinta iyo kuwa zakada diidayba murtadiinta la garay lakiin kuwa zakada diiday sidaad ula dagaalamaysa ayaa marka lagu qabsaday waxaa ku qabsana sayid cumar radi taala arda hadalkan qiimaha badan ayaa u sheega wuxuu yidhi waxar amaba dabar yar ama xerag yar oo lagu xiro awrta iyo wixii la midka lagu dabro haddii ay i waan kula dagaalami lahaa ilaa ay iga siiyaan saas ayuu leeyahay maxaa yeele zakadii waa xaqa eh, jirka weyaan waxaa wey waa xaqa maalka weyaan cafwan waa xaqa maalka weyaan baabu imi maanic zaka qofka zakada diida dembiga uu la kulmi cinda allahi caza wajal ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun todoba boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxaa taala arda qala wuxuu abu hurayra qaala rasul uu yih sal slm man ataahu llah alweyni qofka uu siiya maalan maal oo falam yuaddi aan gudanin zakaatahu zakadiisa muhila lahu waxaa loo diyaariyaa oo lasoo hordhigaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shujaacan abeesa aqraca ee waxa weeyaan diiran madaxa madax diiran oo bidaarla lahu waxaa u abeesada ayada ah oo muxuu nooca ah zabiibataani laba gees oon gees caadi aanan ahayn laakiin laba muxuu ahaa shay oo taagan oo gees ahaan ay leeda yutawiquhu wuu isku duubayaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaama uma intaa kadib yahudu wuxuu mxuu ahaa qabanayaa wuu ku dhegayaa bilih zimayhi labadiisa daan ayuu ku dhegayaa labada daan ayuu mxuu aha kaga dhegaya dhab saas inuu iskugu qabtaa laga yaaba dhab yacni wuxuu la jira sidqayhi labadiisa dhafoor ama labadiisa daan weeyaan uma qaala uma yaquulu wuxuu leeyahay ana aniga maaluka maalkaada ayaan ahay ana kanzawka aniga bangigaada ayaan ahay uma intaa walaa yaxsabana yay umalaynin walaa yaxsabana yaynan u malaynin aladiina kuwii yabkhaluuna bakhaylayaan oo ka bakhaylayaan ma ataahum allahu walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna ma bakhiluu bihi yowma alqiyaama aayaddaas ayuu muxuu ahaa nabigeen akhri sala allahu calayhi waalihi waslem xadiid kun toddoba boqol iyo toddobaad can cabdillahi bni buraydat waxaa lagu an abihi abihi wuxuu ka wari qal burayda abihi burayde weeyaan qaala rasul rasulk wuxu yhi sal slem maa naqasa qowmu maa naqada qowmun qoloma dumiyaan alcahda ballanti qatu weligood ilaa haddii ay dumiyaan oo ay buriyaan kaana alqatlu baynahum dil ayaa lagu mashaqay ayaga islaayaan oo diro ballan burinta ayaa keenta weeyaan walaa daharat alfaaxishatu zinada kama muuqata oo bannaan kama timaada fii qowmin qalqod weligood ilaa haddii ay dhacdo sallata allahu calayhim almowt geeri ayaa lagu sallidaa daacuun maruu ku dhaca maruu aydhis ku dhaca hadwaad aragteen aydhiskan ummadda ay u ba'ayaan waa zinadii iyo baladeedii wamaa manaca ma diidan qowman qolo azakaata zaka ilaa xabasa allahu canhum alqatra matarka ayuu ilahay ka xafisaa subxana wa tacala haddii zakada ay diidaan imaam bayhaq ayaa soo saaray baabu lmaqaadiir alwaajib fiiha zaka baabu lmaqaadiiri qadarada ayuu baabkan u baab yahay alwaajiba fiiha zaka zakada ay waajibka ku tahay waxaa loo yaqaana aniaab fuqahada waxay u yaqaanaan aniaab niaab ay u yaqaanaan weyaan kun toddoba boqol iyo sideedaad ah can abi khudri waxaa lg radi taala arda qala wuxu abi saciid qaala nabiy nabigana wuxu yih sal slm laysa fiina anaga laysa ma ahanin fii ma khamsi awaaqin shan awqiyadood wixii ka yar ma ahanin sadaqatun zaka ma ahanin awqiyada maxay tahay waxaa weeyaan afartan dirham afartan shilin oo fida ah weeyaan ya waa saas weyaan awaaqda waxaa awqiyada halka awqiya waa afartan waxa weeyaan shilin oo fida halka awqiya shan ku dhufo marka meeqay noqonaysaa labaatan shilin oo fida ah weeyaan markii loo roga miisaankan ama kilograamka loo rogana waxay noqonaysaa shan boqol iyo sagaashan iyo shan graam oo fida ah wax ka yar zaka kuma waajibayso shan iyo shan inteenna hadda qof fidada iyo sida loo miisaamay iyo sida loo cabiro iyo waxeeda yaqaan ama ka shaqaysta ama cid ka shaqaystay qaarimin ku jira culama alla qof baabkeeda yaqaan fidada fidadii aan la aqooninba fida yaa yaqaan horta qof watama idinku jiraa fida muxuu ahaa khaatumkii idinku jiraa marka anaga waxba annaga dahabkuna weydiiyey marka hashirhay laa ilaaha ila allah haddii aad xarameynka tagta eraanta ayaa waxay keenaan waxyaaba bac kaamil amaba kartoonna ay leeyihiin waa laakiin ma waa nimin khiyaano badane mise waa beentood wax garan kara maaha laakiin suuqan dahabka laguma iibiy miya waxba annaga marka dahabka noo daaya qolyo akhyaara waxay qabaan waxyaabaha nisaabka lagu cabira waxay noqonaysaa fidaday qabaan mogta fidla haddii lagu cabiro marka annaga fidada maba naqaanaba maba naqaanaba fidadii marka taasaa mashkilad noqonaysa waa yahay hahay xadiidka kun iyo amaba waxaan waday laysa ma ahanin fii ma duuni khamsi awaaqin shan awqiyadood wixii ka yar sadaqatun sadaqa ma ahanin walaysa ma ahanin fii ma duuna khamsi dawdin shan halaad ama shan riti wax ka yar sadaqatun zaka ma ahanin walaysa ma ahanin fii ma duuna khamsi awsuqin ka yarna sadaqatun sadaqa ma ahanin shanta tiritirar taqriiban markii kilomitr loo rogo waa lix boqol iyo toddobaatan iyo weeyaan oo burka ah amaba qamadiga ah inahaasay culimada ku qiyaasaan wallahu aclam xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim usugnaatay ama ku sugnaatay wuxuu yihi nabigeena sal alla ly laysa maani fii maa khamsati awsuqin shan ritirar wax ka yar oo min atamri timirta ah sadaqatun sadaqa ma ahnin walaysa ma ahnin fii maa khamsi awaaqin shan awqiyadood min alwaraqi waraqi fidada ah sadaqatun sadaqa ma ama zake ma walaysa ma ahnin fii maa khamsi dawdin shan muxuu ahaa riti amaba neef oo geel ah, oo min alibili geela ka sadaqatun sadaqa iyo zake ma ahnin sadaqada khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha marka sharciga haaliban markii sadaqada la sheega waxay ku dhacaysaa tan waajibka ah tan sunadana way ku dhacdaa weyaan mustaxabka ah waxaa weyaan la jideeyey buhari xadiis soo saaray xadid kun todoba boqol iyo sagaalaad can cabdilahi bni xal radi taala anhuma can nebi nabigen wxuu kuri sal sl qal nabigen wuxuu yidhi fii maa wixii amaba abuurkii ay waraabisay iwal cuyuunu iyo muxuu aha durdurkii indhihii ilihii lagu waraabiye biyo iska socda aw kaana ahaada caariyan geedaha xididkooda biyaha ku cabo ahaado alcushru toban meelood markii loo qeybiy hal meel ayaa laga bixiyaa weyaan wamaa suqiya wixii lagu waraabiyo binadxi aalaadka waraabinta caadiga ah ama motoor ha noqdo ama ha noqoto gacan ha noqoto lagu waraabiyo nisf alcushri toban meelood markii loo qeybiyo wixii soo hal meel ka ah ayaa waxaa weyaan laga bixiyaa ahariga asal ahaan waa geedaha eh, xididkooda eh, biyaha ku caba laakiin xarameynka waxaan ku arkay eh, qaraha qaraha nooc ahari ay dhahaan ahari ay dhahaan ku arkay qaraha qaar roobku ku baxaa qaarna ilaahay qadarkii meelo aanan hadda aad filayno iska abaar ah oo biyaba aan lahayn ayuu ka baxa marka waa ka qiimo fiican way ka jecelyihin muxuu ahaa dadka ay ka jecel yihiin dadka xaramka jooga iyo carabtaas aad ay ugu jecel yihiin cahari marka uu dhawaaq oo dhawaaqana waxay kasoo buuxinayaan baabuurtan sitayman oo muxuu ahaa xaj qabsinta ay kasoo buuxinayaan cahari cahari xabxab cahari xahara cahari marka cahariyan annaga waxaa u naqaanay laakiin ayagana kane cahari leeyihiin malaha waa isna xadiidkiisi miaad dheeraaday mise ilahay baa subxana wa tacala biimeel kale ka siiyey kaana waa muxuu istilax u yaqaana wallahu aclam xadiid kun toddoba boqol iyo tobanaad can anas bin malik cali radi allahu taala arda ana abaa bakrin sidiiq radi allahu taala arda kataba lahu wuxuu u qoray hada kitaaba kitaabkan ayuu u qoray lamaa goortay wajahahu uu u diray ila albaxrayn markuu baxrayn u diray baxrayn xilliga nabigeena sal alla ly slm meelaha loo yaqaanay baxraynta hadda aan naqaana ma aha waxa weeyaan sharqiya almamlaka alcarabiya sacuudiya sacuudiga waxaa weeyaan qorax ka soo bixiisa amaba barigiisa magaaloohin ku yaal ayaa loo aqooni jiray baxrayn sida waxaa weyaan eh, meeshan kale oo ayadna adi mandiqadaas baxrayn xigto ayaa loo aqooni jiray baxrayn xilliga asaga weyaan waayahay lamaa goortay wajahu ila baxrayni baxrayn markuu u diray nabigeena sal allahu alay ama uu diray abubakar u diray radi taala arda wuxuu qoray kitaabkan kitaabkan maxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaan araxiim alle allihii naxariis guud mid gaar ahaaneed naxariis ama allihii naxariista eh, haddana naxariisto haadihi tanayto fariidatu sadaqa sadaqadii eh, faradkeeda weeyaan allatii taasoo farada uu jideeyey ama uu farad yeelay rasuulullaahi sala allahu calayhi waali waslem cala muslimiin ku farad yeelay ilaahay baa farad yeelay nabigeenana sal allahu alay waslem ummadda ayuu gaarsiiyey walatii taasoo amara allahu biha alla uu faray rasuula rasuulkiisa faman su qofka la weydiiyo oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah calaa wajhiha sidii ay ahayd oo loo farad yeelay falyuctiha ha bixiyo weyno ha ka labalabaynin yuusan diidin yuusan ka bakaylin waman su'ila qofka la weydiiyo fawqaha iyada wax ka sarreeyana falaa yucطi yuusan bixinin saasuu muxuu ahaa qore weeyaan kadibna maxay ahayd fi arbacin wa cishriina afar iyo labaatan oo min alibili geel ah iyo famaa fowqaha iyo wixii ka sarreeya maxaa idiin qoran famaa duunaha miya fii arbacin afar iyo labaatan oo min alibili iyo famaa duna wixii ka hooseeya oo muxuu ahaa ka yar e min alhanami ay alhanam ari ayaa muxuu ahaa laga bixiyaa weeyaan oo shantii neefba waa neef aritii laga bixinayey min kulli khamsin shan la arkaba shaatun neef ari ayaa laga bixinayaa fa idaa balaqat haddii ay gaarto khamsan shan iyo labaatan ilaa khamsin wa alaaiina ilaa soddon iyo shan uu ka gaaro fa fiiha iyada ayaa muxuu ah lagu leeyahay oo laga rabaa bintu makhaadin qaalin hooyadeed ay waxaa weeyaan uur leedahay ayaa laga rabaa waa hal sanay dhammaysatay sanadkii labaadna way ku dhex jirtaa binta makhaadka taas weeyaan untaa weliba dhadigah faidaa balaqat haddii ay gaarto sittan wa alaaiina soddon iyo lix ilaa hamsin wa arbaciina ilaa afartan iyo shan fa bintlabunkan maxay ahayd bintlabunin unha ee ayadna dhediga ayaa laga rabaa weyaan bintlabunka laba sano ayay dhamaystay sano saddexaaday gudaha ugasha weyaan faidaa balaat haddii ay gaart sittan arbaciina lix iyo afartan ilaa sitiina ilaa lixdan laga gaaro fa fiiha xiqatun mid owr mudatay oo in muxuu ahaa eh, ay rinto oo ritigii muxuu ahaa inay ka qaada rimitaankii eh, waxaa weeyaan diyaar u ah ayaa ayadna laga rabaa daruuqat aljamal u diyaar ah inuu ritiga muxuu ahaa koro weyaan ama uu ka awlaado waa yahay ya sheekh abaahina dhimalaha yadna laakiin raggan yaryar abaahinta ma yaqaanaan moogta mushkilada waxaa weeyaan biluqati muxuu ahaa alcasri in lagu sheega mooyaane abaahin ragga yar haddii aan weydiiyo afkan bay taagayaan marka abaahin weeyaan saxiix fa fiiha waxaa ahaatay xiqatun qaalin awr mudatay inay awrta muxuu ahaa ay abaahiso mudatay daruuqatu aljamal ritiga muxuu ahaa inuu abaahiyo u diyaar ah amaba uu abaahiyey dhib ma lahan inay diyaartan waa muhiima oo xilligeeda ay gaartay waa tan saddexda gaartay oo afraadka u gudubtay saddex ayay gaartay afraadka ayay u gudubtay weeyaan taas waayahay fa idaa balqat haddii ay gaarto waaxidatan wasitiina ilaa hamsin fa idaa balqat hadii ay gaarto waaxidatan wasitiina lixdan iyo kow ilaa hamsin wasabiina ilaa shan fa fiiha jadaca mid ilka ridatay oo waxaa weyaan afar sano ayay dhammaystay kii shanaad ayay gashay fa idaa balaqat haddii ay gaarto yacni sittan wasabciina ilaa lix iyo toddobaatan ilaa sagaashan fa fiiha waxaa ahaata bintaa laba binta labuun binta labuunkan waxaa nidhi waa tan labada san dhammaystay oo sanadka saddexaad gashay fa idaa balaqat haddii ay gaarto ixdaa wa tisciin sagaashaniyo ilaa mxuu ahaa labaatan boqol iyo ay gaarto fa fiiha laba owr mudatay ayaa waxaa weyaan ayaa ayaa waxaa weyaan laga rabaa daruuqata aljamal owrta ay mxuu ahaa ay abaahin karto ama abaahisay faidaa zaadat haddii ay ka kororto calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan ay ka kororto fa fii kulli arbaciina afartan la arka bintu labuunin bintu labuun ayaa laga rabaa inta xukunkeeda garanay lakin wixii ka dambeeyo afartan kasta waxaa kusii kordhaya bintulabuun oo laba sano dhammaysto sana saddexaad gashay wa fii kulli hamsiina konton la arkana xiqa mid owr mudatay oo saddex dhammaysatay oo kan afraad gashay ayaa laga rabaa weyaan waman lam yakun macahu qofka uusan ahaan agtiisa oonan gacan ku hayn ilaa arbacun min alibil afar oo geel ah fa sadaqatun zake lagama rabo ilaa an yashaaa rabuha qof kala inuu muxua doono waa baab kale ta iyada waa fiicanta faidaa balaqat haddii ay gaarto hamsan shan oo minal ibili fa fiiha shaatu neef ari ayaa laga rabaa weeyaan intaas geeli ayaan ugu baxnay aadna waa u taqaanaano haddana beryahan dambe geela inuu baaba'aaba khatar loogu jira oo geelba gacan laguma hayo waa yahay laakiin in la barta oo la ogaado waa muhiim inkastoo ragga hadda dhaqaalaha ilaahay usii alla wi mxuu ahaa geel oo heli karay oy tabar u hayeen waxay ku aruuriyeen meelahanay mar soo buuxiyeen waa taqaanaa dhankan oo kajaadhe iyo meelahana la soo wasayd waa ay soo burisayoo ilaa dhowr kun oo neefgeela laga buriyey hadda dhankan qaaray la aadeen meelaha eh, mxua mambaaso xaggeed tiir waa laga buri dhankan hadda waxay la aadeen dhankan voy ay ka soo noqdeen dhankan hadda mangal iyo meelahana mukaambadii ayaga meelaha ku legdama marka koleyba kuwaasa hadda wax geel kaga dhow ma weyn ayagana meel ay ku daajiyaan ay gacan mxua ku haynin wa fii wax marka ku weydiina ayaga maad geel wa fii sadaqati alhanami ariga sadaqadiisa fii saa'imatiha teeda foofaysa ariga laba qaybood mid gurijoog oo guriga lagu calfiyo taa sadaka lagama rabo in loo diyaariyey ganacsi waa baab kale oo baab muxuu ahaa tijaaro muxuu ahay ayaa gelaysaa baabkaas laakiin midda gurijoogta oo guryaha joogtana soofin oo waxa weeyaan wax foofitaan aan lagu haynin taas ayada ah waxa weeyaan waxba lagama rabo wa fii sadaqati alghanami ariga sakadiisa fii saa'imatiha teeda foofaysa ama soofaysa idaa kaanad dii ay ahaato afartan ilaa ishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan marba haddii afartan ay gaarto ilaa boqol iyo shaatu neef ari laga rabaa weyaan fa idaa zaad haddii ay ka kororto calaa cishriina wa mia boqol iyo ay ka kororto ilaa miatayni laba muxuu ah boqol ay gaarto ilaa laba ay ka gaarto shaatan faida zaadat calaa miatayni laba boqol haddii ay ka kororto ilaa alaau mia ilaa fa fiiha alaau shiyaahin saddex neef ayaa laga rabaa weyaan fa idaa zaad haddii ay ka kororto calaa alaau fafii kuli miatin shah haddii ay saddex boqol ka korarto oo waxaa weeyaan ay kor u dhaafto boqol kastaba waxaa laga rabaa neef afar boqolay gaarta waa neef aria fa idaa kaanat haddii ay ahayd saa'imatu arrajul qofka xoolihiisa soofa ama arigiisa soofa ama foofa waxaad tidhahdaba naaqisatan mid ka nuqsaansan ama ka min arbaciina shaatan afartan neefo ari hal xaba ka nusqaansan fa idaa kaanat haddii ay ahaata saa'imatu rajuli ninka ama qofka xoolihiisa foofa naaqisatan mid ka yar min arbaciina shaatan afartan neefoo ari ah mid ka nuqsaansan falaysa fiiha ma ahni sadaqatun zaka ilaa an yashaa inuu doono rabuhaa qofkii iska lahaa mooyane wa fi riqati fidada weliba fidada samaysan ayaa riqada loo isticmaalaa tan la sameeyey oo laga dhigay ayaa loo isticmaalaa rubcu lcushri cush marka toban loo qaybiya tobankiia afar loo sii qaybina qayb ka mid ah weyaan fain lam takun haddii ay ilaa tisciina wa mia waxaad haysata ilaa boqol iyo sagaashan waxaanayna dadan haynin oo boqol iyo sagaashan dirham ayaad haysaa falaysa fiiha shayun waxba lagama raba ilaa an yashaa rabbuha qofkii lahaa inuu isaga khayr doono mooyane saasuu nabigeena cadayna sal alla alay slm buhari muslim buhari a xadiid marka waraaqdan waxaa qoray abubakr ayaa u qoray khadimi rasul lah sal slm ninka la anas bin malik ayuu qoray markuu ka shaqaaleeyey oo zakadii uu ah u shaqaaleeyey inuu kasoo soo arooriyo maxrayn maxraynna maal badan baa ka imaan jiray xitaa nabiga waqtigiisa calayi slat maal badan dhaqaalo badan ayay haysteen ilaahay wuxuu qadaray subxana wa tacala xataa batroolkan hadda sacuudi ka dilaacay meesha ugu badan ama meesha ugu horreysa ka dilaaca mantiqa sharqiya gobolkaas muxuuha bariga ayuu ahaa lidaalika markii aad hadda horumarka xaggiisa iyo dhankaas iyaga ayaa ka horumar badan gobolada kale ilaahay adna wuxuu u qadaray subxana wa tacala arrin cajiib aho shiicada iyo raafidada hadda sacuudiga lagu sheega saldhigooda ugu badan iyo xoogooda halkaas weyaan namir namir nin lahaa mardaas qisaas loo diri jir ma ninka meeshuu ka soo halkaas hufuuf iyo qatiif iyo waxaa weeyaan damaamta sunnada waa ku badan yihiin laakiin waa axsaada oo shaaficiyada saldhigeeda ahayd hadda shiicada ayaa u badan axsaa magaalada la yidhaahdo madhabkan shaaficiga ah jaziira alcarabiya ugu xooga badan culimadiisa ay saldhigeeda ahaan jirtay haddana waxaa ku badan shiicada ayaa joogta shiicada meelaha kale o joogta magaalada madiina ka mid a ah, nakhawilada nimanka loo yaqaano oo cawaali madiina dhankan meeshii loo aqoona jiray markii nabiga u dhimanaya alai sl slam meeshuu ku maqnaa dhanku ku maqnaa ninka la yihahdo sayid eh, sayid eh, eh, abubakr cawaali madiina ay degan yihiin sidoo kale zaydiyadana waxay degan yihiin dhanka januubka oo yeman xaggeed xigto ay degan yihiin zaydiyada ayaana ugu latiifsan ugu ron waaya ilaah naga qabta anaga subxana watacala ummadan allah ka badbaadiyey shartooda wax sahlan maaha baabun baabun fi rikaazi dukufareedka alkhumus markii shan loo qaybiya hal meel ayaa baytmaalka lagu celinaya waxaa weeyaan waa difnuljahiliya dadka jaahiliga waxyaabaha ay duugeen oo u duugnaa oo kadibna intay duugeen ay hilmaameen ama ay ka dhinteen ayagoona dad u sheegin waxaa weyaan haddii ilaahay u gacanta kuu geliyo oo wax hore wax hadda cusub maaha wax qadiim o dee iska un xilliga fircoon iyo xilliga abujahal iyo waxyaabaha ay duugteen hadduu ilaahay subxana wa tacaala un qoort muxuu aha ilaahay kuusoo yarafaqa ood meel ayadoo un muxuu aha inta lagu karkaaray la geliyey aad gacanta aad ku soo dhegto waxaa weeyaan shan meelood baa loo qaybina hal meelood waxaa la siinayaa inta kalena waxaa weya ilaahay baa ku siiyey waa la ayaa rikaaska la yihahdaa xadii kun todoba boqol iyo laakiin xoolo bini aadam meel uu ka xasaysta intaad daba gasha aad fagato maabkaas baab jiro astuug weyaan kaas gacantii la goynaya xadii kun todoba boqol toban iyo koowaad can abi hurayrata radi allahu ana rasul rasulka al sl sl qal wuxuu yidhi alcajmaau bahaa'imka xoolaha mahadashada ah geela ariga looda iyo wix la ah e ari waxma dila horta waa suuragal waa jubaarun waa hadur waa wa kamasuuaad wa kasuuqaad ma laha weyaan neef geel ayaa kugu tuntay kawakaasiiye waxba lagama soo qaaday dhiiggaada xoolahaado burburiy beertaado burburiy waxba lagama soo qaaday saas weyaan xadiidka macnihiisa laakiin tafsiil baa geli doona insha allahu tacala walbiru ceelkiina jubaarun waa hadur ceel meel laga qoda ku dhacday kow ama qofku ku dhacay waa hadur walmacdinu macdantana iyo waxaa weeyaan meel u macdan qofku ka qotayna godkii adna uu ku dhacay jubaarun waa hadur waa hadur weeyaan ahay ama qof ka shaqaynaya macdantii ayaa meesha ku baktiyey hadda sida dhacda in badan macdan baa meel ku dunti dada ku dunti iyo meelahaas iyo meelaha macdanta laga qodo waad maqasheen marka mayning may dhahan marka waa hadur wa firikaazi dukufaareedkan alkhumusu shan meelood hal meel ayaa laga rabaa saasuu nabigeena caddayna sala allah alay w slam wa fii riwaayati lahuma alcajmaau jarxuhaa dhaawaca ay geysata jubaarun waa hadur xadiidka waa mutafaq riwaayadana bukhaari ayaa soo saaray weyaan marka masaladan masalo yara xogaha culimada ay isku jijiidaan weyaano culimmada isku jijiidaan marka culimmada qaar waxay qabaan sida xanafiyadoo kale yacni ama habeen ama maalin haddii qofka aad neef xayawaan dilo ama aad ibu goysta wax haba yaraata ee laga bixina ama qofki ilaha laga raba lama arka qowlan waaxidan ayaga isma dhibaayaan halkaasay ku dhaceen daahiriyadan waa la nimanka daahiriyada loo yaqan waa la qabaan qaal waxay alla wixi ay itlaafiso ama ay dhibaato u geysato maaninimo maaninimo waxay dhibaato geysato haddii ay tahay neef soo fakaday oon lala jirin ayadna waa hadur qaarasaa qaarna waxay qabaan wax alla wixii neefkaas waxma kastada amaba ah, waxuu ahaa yani mahadashada ah oo waxaa weeyaan maalaya caqilka ah wax alla wixii maalinta ay hadlayso habay yaraatay wax laga rabo qofkii lahaa lama arko laakiin habeenkii waa laga rabaa waa laga rabaa qaar waxay leeyihin haddii kaligeed ay socotay oon lala soconin wixii hadlaysa dhib malaha lakin iyadoo la saaranya ama la kaxayna wixii hadlayso waa kada waa laga waa la bixinaya somaada garan marka waa masale oo fara badan lah fara badan lah nacam maxaa shere caaw cashir soconaa ma jir sida muuqato ya sheekh a a waxaa ku jirta oo masalada aan ku gebagabaynin qofka haddii uusan tacadi samaynin ritidadcun ah oo la yaqaan haddii ummadda uu ku soo deeyo oo kale tacadi culimada qaar waxay adu tacadi meesha ku jira ood qofka ku tacadi xifdintiisi ilaalintiisii ku tacadi waa laga rabaa hadduus tacadi jirin lagama raba tacadigaad soo geli karaa saas mogta marka masalada waa masale marka saas u wareeganaysa nasal allah salaama annaga allah naga badbaadiya islaamkan allah ka badbaadiyo waaya hay xadiid kun todoba boqol toban iyo labaad can ibn cabas radi allahu taala anhuma qala cbdllahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm fi rikaazi duukufaareedka alkhumusu khumus ayaa laga rabaa ibn maaja waa xadiid saxiixa baabu irdaai sucaat dadka zakada ka shaqeeyo oo loo diray shaqaalaha ka ah sucaadka waa shaqaalaha inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wafi اriqaabi wاlghaarimiin wafii sabiili اllah wabni sabiil inama lilfuqaraa'i wاlmasaakiin qodobka saddexaad maxay noqdeen wاlcaamiliina calayha assucaatuwa waa kuwa ka shaqeeyo zakada xaq bay ku leeyihiin waaya xadiid kun todoba boqol toban iyo saddexaad can jariir bn abdillahi waxal radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jariir jaauna naasun dad baa imaaday oo meel carab reer baadiya ilaa rasul ba u yimaden sal slm faqal waxay yidhaheen ina naasan dad oo min almusadiqiina kuwa sadaqada naga ururiya oo shaqaalaha ah aad soo dirtay yaatuunana waa inoo imaanayaan fayadlimuunana wayna dulminayaan qaala wuxuu yidhi faqala rasul wuxu yh sl slm arduu war raaligareya musadiqiikum raggiinna sadaqada idinka aruurina raaligareya ayuu ku yidhi raggi reer baadiyaha waa tii la dhihi jiray nabigan u sal slm iyaaka wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kan qiimaha badanoo kor la eega ritigii muxuuha koranka ahaa iyo hasha abeerta ahayd iyo waxaa weeyaan e, orgigii seengada ahay amaba muxuu ahaa xooganaa iyo dhufaanaa iyo wixii la midka ah ma ahan xoolaha dhexdhexaadka kuwa eberka ana maahan kuwa koran ma ahan marka kuwaas iska ilaaliya wattaqi dacwat kuwa la dulmiyey iska ilaaliya habaarkooda fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab waa tii nabig lahi sal slm marka kuwii sadaqada laga qaadayna nabiga gooni u adinaya wuxuu leeyahay raaligareeya kuwii uu soo dirayna waxaa weeyaan nabigeena sal slam wuxuu leey iska ilaaliya marba haddii qof madluum ilaahay uu gacmaha ku harta ilahay wuu aqbalaya walow bacda xiin dibba ha udhiga laakiin waa un laga gudi qofkii daalimka ahaa saas ayuu nabigeena cadday sal allahu alay waslem cadliga waxay ka mid tahy shareecadii nabi maxamed loo soo dhiibay alai sl slam asagna ummadda gaarsiinayay imam muslim xadid soo saaray baabu wasmi ibili sadaqa zakada xoolaha ama geeleeda geela zakada in la sunta oo sumad lagu dhijiyo si lagu garta ama calaamad la saaro ayuu baabkan u baab yahay inay bannaan tahay xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo tobanaad can anas bin malik radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas bin malik qadowtu waan ku kallahay ilaa rasulilah baan u kallahay sal slm bicabdillahi bni abi alxa cabdillahi bni abi alxa ayaan qaaday oo nabi kula kala lahay calayhi salaatu wasalaam liyuxanikahu inuu dhan xanaga timir isaga uu calaaliye uu mariyo waa dhaqanku nabig samayn jire alai sl slam timir intuu afka geliy nabigeena markuu calaaliye candhuuftiisa karaamada badneed oo qiimaha badneed sala allahu alay wasalam ayuu intuu soo bixiyey ayuu kadibna canuga isagoo wax kale la siinin ayuu nabiga carabka u marin jiray alai sl slam barakada nabigeena sal iyo mxuu ahaa candhuuftiisa ayuu canugaas marka laqi jiray saasay samayn jireen raggi reer madiina yatuunana liyuxanika inuu dhanxadage fawafaytuhu waxaan nabiga la kulmay oon haleelay fii yadihi gacantiis isaga uu ku sugan yahay almiisamu suntihi shayga wax lagu suntaayey ama birti wax lagu suntaayey yasimu uu nabiga ku suntaa ibla sadaqa zakada geeleeda geela zakada oo la soo ururiyey oo dadka loo qaybin raba uu ku suntaayey geeli waxaa laga keenay atraaf alard dhan walbaa laga keenay hal geeli maahan haddii calaamadan loo yeelin tii lunta xataa si lagu soo qabto mala sooma markay soo gaartaa marka in la sunta intaan ummadda la gaarsiinin ayuu nabigeena samayn jiray sal slam waana wax bannaan bukhari muslim ayaa soo saaray waxaad xadiidka egtaa laba kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad iyo xadiidka laba kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad laakiin wejiga in laga sunta ka warrama wejiga dhaqanka soomaaliyeed waad aragteen dadka qaar dhinacyaday ka suntaan wahaakada yacni waa kala duwan yihin ummaddii laakiin qaar baa wejiga ka sunta qalimaan iyo waxbaa lagu dhigaa waad aragteen arrinta ayada ah waxaa wejiga waa la diiday wejiga waa la diiday baabun laa zakaata zaka lagama raba fi lcabdi addoonka qofku leeyahay hadduu kun addoon leeyahay zake lagama rabo oo oo u shaqeeya iyo walfarasi faraskiisana zake lagama rabo ugu talagalay inuu asaga ku shaqaysta baabuurtuna waa la qofka hadduu diyaarad gooni leeyahay isaga khaasa oo diyaaradaas ugu talagalay inuu mxua jaamka narobi ugu badbaado helicopter halkan isliya u taallaa oo ku buubayaa kadibna waxaa tagaa toonka oo ku danaysta zake miyaa laga rabaa waa maya baabuurkiisii toban baabuur oo tobankaa baabuur muhiimadda ay tahay bas inuu ku socdo bas ganacsi maaha ade ganacsi waa baab kale socod iyo adeegsi lagama rabo haddii gabadha jawhar iyo waxaa wey dheeman ay xiran tahay oy ganacsi ka rabin malaayiin albalaayiin hadduu yahay ataa dhib ma lahan laakiin isaga farbaa ku duugan dahabka maya dahabka waa laisku haya waa iman doona insha allahu tacaala <coughs> allahu akbar walilaahi alxamd waaya xadiid kun todoba boqol toban iyo shanaad can abi hurayrata wa taala arda qala wuxu abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi alayhi waali wasalam laysa mahan cala muslim qofka muslimka ah fii farasihi faraskiisa iyo wahulaamihi addoonkiisa sadaqatun zaka lagama rabo weyaan buhari muslim xadis soo saaray baabu tacjiili zakaa zakada in la hormariyo oo hadda bisha zaka haddii aan wax bixin jirin bisha koobaad afraad lagu jiro oo jimaaduula qof in zaka loo sii hormariyo inay bannaan tahay ay arrin keento ay keento muxuu ahay dan waxaa weeyaan ayuu baabkan u baab yahay hal masalo caadu cajaaib badanaa jirto mararka qaarna laga yaabo qofka inaad shaydaanka meelaha khayrka ugu reebo qofka wuxuu samaynayaa dukaankia u furan qof kastoo miskiin oo magan alla yidhaahda kun shilinuu siinayaa shan boqoluu siinayaa boqoluu siinayaa buugga wuxuu ku qorayaa dayntuu ku qorayaa daynta alla uu ku lahaa wa tacaala ya waa zakadiiuu ku qorayaa maalinta zakadii xilliga la bixiya la gaaro wuxuu samaynayaa buuggii soo rogi oo xisaabinayaa oo nin waxaa liiga rabay boqol kun sanadkaana intii aan mxu dhuraayey oon dadka siinayey sagaashan kun ay noqotay toban kun baa ligu leeyay tobankii aan bixinayaa arrintaas iyada ah waa madaakhisha qofka shaydaanka uu ka galo ood khayrkii badnaa iyo wanaaggii uu kaga reebay ka mid tahay ilah baan idinku dhaariyey qofka ilaahay subxana wa tacaala caafimaad uu siiyey ood indho siiyey ood dhaga siiyey ood ilmo siiyey ood maal siiyey oo wax walba wanaag uu siiyey oo ganacsi uu siiyey oo ammaan uu siiyey oo habeen iyo maalin muxuu aha nicamta alla saad ugu shumaysa ilaa uu ku sigta inuu ku qarqoomo uu ku baktiyo kadibna alla waxuu xisaabayna ka warrama oo wixii iska imtixaan mogta xaqiiqatan laa ilaaha ila allah oo masaakiin qof miskiin ah, oo xaaladiis markaad aragto hadda meeshaan odaya ka istaaga waad ujeedeen soomaha maqhribkii xaggan waxaa ka istaagan dhalinyaro ah, oo weliba aad libisan oo runtii aad qofka qalbigiisa jeexi qofkaas miskiinka ah, ah oo saa u libisan oo noocaasa waxa joojiyey wax sahlan maahan casiizu qowmin dalla wa oo qof dhaqnaa oo aad u qiimo badan dadkaasoo kale in la ilaaliy wa dadkaasoo kale yani miskiinka nabigan uu sheegay waa kaasoo kale kaasoo kale weyaan yani ninkaas markuu ishayn waayey oo meel uu mxuua ah, khalaas insadat calayhi jamiic alabwaab ayuu marka nafta halkan kula soo dhacay aniga wuxuu sheegay ma aqaano laakiin eh, waa dhawaaqay kole rag u dhawaaya maqlayan filaya wax halis uu koley sheega wallahu aclam marka dad noocaas ah iyo kuwa curyaana iyo kuwa rafaadsan iyo kuwa xaaladooda ay xaalad tahay qofka a soo maray dukaan nicmo ilahay uu siiy firaash weynin badan oo qurux badan jazaka allah khayran firaash qurux badan waxaa weeyaan guri qurux badan yacni cadar adduun labis salaadii soo kalaa shaqaalo usii furo meeshii halkiiu fadhiya markaasuu kuwii yaraa iyo nicamtii ilaahay subxana wa tacaala uu inuu ugu shikriye ahayd ayuu marka boogga daynta alla loogu qora ku qori ya laa ilaaha ila allah arrintaas halis waa arintaas masalooyin noocaa soo badan kolleyba waa idin soo marayaan umayna waad aragteen marka arrimahaasa laga digtoonaado arrinta ayada ah, aniga wax xaaraan ma dhahayo laakiin arrinta ayada waxay keenaysaa baabkan kale waxaa weeyaan i fii amwaalihim xaqun macluumun egeys iri macluum lisaa'ili walmaxruum sideedaba waa maal yani xaq ada ayaga muxuu ahaa maalkoodii xaq macluuma zakadii ka baxsanay wa zakadiina waa macluum ayadna kdigtii aan ahayn waa lamid jeebkaada lacagta ay ku jirta kunkushil shanta boqol boqolka ay ku jirta miskiinkaas rafaadsanoo meeshaa fadhiyo nin baa maandhoweed mar i yimid wuxuu yidhi war nimiyow sidaad masaajidka u bilowdeen ood sanaadiiqdan meesha ugu dhejiseen masaakiintii afkoodii waxaa weya waxaa lagu tiray sharootaa lagu dhejiyey dadkii waxba lama maraanba masaakiintii halkaasay fadhiyaan waa waxna siiyaay waxna siiyaay waxuu yidhi waan u toghayo saasaan u eegay qolyaha curyaamada meeshaan fadhiya wuxuu yidhi cid wax ugu ridiba lama arka waa laga dheeree dheeraaday sax maahan sida dhabta ah sax maahan dadkaas xaq aynagu leeyihiin marka zakada aan u noqona marka baabkaas waa aan insha allah u nuglaana masaakiinta inkastoo dee xaddii wixii ay ka baxeen oo qofka markii eh, qolyahan mataqaana meydka dhaq dadka meydka dhaq iyo dadka waxaa weeyaan obrethonada sameeyo dadka qale iyo dadkaas waxaa weeyaan jirnaxa kawaanleyda iyo baabkaas matu aragteen annaga marka waxaa weyaan sidii masaakiinta ay usoo dhacayeen oo mid walba mid ka daran yani salaadii tobana wada istaagi salaad walba marka dambe w waxaa weeyaan waxaa kaa yaraani ixsaaskii iyo dareenkii laakiin maca daalika qofka waa inuu xasuusta qofkaan istaagay adig isku qiyaas adiga isku qiyaas adigoo maanta halkaan taagan sidii aad ka rabi lahed ummaddan qiyaas ilaahay noguma kasba subxana wa tacala ilahay naga badbaadiy subxana wa tacaala allahuma laa taxwijna ilaa an natakafafa annaas waayahay marka sadaqadii in la hormariyo ayuu baabkan u baab yahay baabu tacjiili zakaati zakada in la hormariyo in haddii loo baahdo daruuro ay noqoto inay banaanta ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol toban iyo lixaad can ali bin abi alib waxaa radi allahu taala an arda sayid cali amiir lmuminiin abalxasan alxusein zawji uh, fatimata zahar albatuul ana alcabaas cabaas bin cabdilmualib radi allahu taala an arda camu nabiy sal l slem sala cama nabiy sal slem sa'la nabiya nabigan ayuu weydiy sala allahu alay slem fii tacjiili sadaqati zakadiisi inuu hormariyo qabla an taxila intaana waqtigeeda la gaarin ka hor inuu nabigu hormarya ayuu nabigu weydiiyey riwaayo kalena waxaa weeyaan nabiga laftirkiisa ka dalbaday calayhi salaatu asalaam farahasa lahu wuu u rusay fii dalika arrinka asaga waxaad u hormarina xaaje i dan marka ay taagna darteed ayaa loo hormarinaayey abu daawuud tirmidi ibnu maaja daarimi waana xadiis xasana wacanhu waxaa laga weri cali bin abi alib radi allahu taala arda ana nabiy nabigana sal sl qala wuxuu yihi cumar wuxuu ku yidhi ina anaga qad akhadna zakaata alcabaas cabaas ibn cabdilmualib zakadiisa waxaan qaadanay cam alawali sanadka hore ayaan qaadanay lilcami sanadkan aan joogna ayaanu u hormarsanay ayuu nabigu yihi sal allahu dad nabiga uusan xamili karin oo masaakiinoo dhibaysan ayaa nabiga kasoo dullaacay alayhi salaa oo ragga sadaqada zakada ay ku baxaysaya nabigana jebkiisa waa faaruq muxuu samaynaya imtixaankasta ka midta dadka horjoogayaalka oo masaajidyaha jooga iyo dadka waxaa wey maraakiista jooga iyo ummadaha muxuu ah dadka u taagan waxa weeyaan imtixaan baa iska haysto nasal allah asalama waayahay tirmidi ayaa soo saaray xadiid xasan weyaan dhibka haysta qof ayaa ku imaadi qofkaas meel looga leexda ma lahan meel looga leexda qofkaas ood leedahay meel fulaan aad ku leei wuxuu qofkaas sheegay waxa waajibka ah inuu mxuu ahaa xaajada wax laga qabto duruufteena mararka qaar waxa laga yaaba inay qofka ay u saamaxayn maxaad samaynaysaa marka waa imtixaan imtixaan xaqiiqatan imtixaanaadka albaabadan hadda xafiisyadan meeshaan koro walaalkan shee xuseen jooga iyo meesha hadda la furay iyo mimbarkan koro meelahan dadkan jooga iyo waa imtixaaman yihin imtixaan adagaa haysta adinkana waa imtixaamantihiino keenaay keenaay keenaay keenaay adinka ku imtixaamantihin marka imtixaanka allaha na waafajiyo inaan si xaq ugu gudubno rabbigan subxaana wa tacaala imtiaan baabu ducaai liman ataa bisadaqatihi qofka sadaqadiisa la imaado iyo zakadiisa in loo duceeyo inay jidka nabigeena tahay sala allahu alayhi waali wasalam ayuu baabkan u baab yahay dadka dhaqaalaha iyo sadaqada iyo masaakiinta iyo caawiyo iyo zakada waajibka ahba in loo duceeyo waxa weeyaan waa amarkii uu rabbigeen faray subxaanahu wa taala oo rabbi wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tusakiihim wasali calayhim ina salaataka sakanu lahum sadaqa aad ku daahirayso oo dembigooda lagu dhaafa oo qalbigooda lagu nadiifina waxaa weeyaan ka kaqaad ayaa la leeyahay waxaadna samaysaa wasalli calayhim u ducoy maxaa yeelay ducadaada qalbi qabowsi iyo deganaan ayay u tahay nabig ayuu rabbigeen cadayna subxaana wa tacaala xadiidka marka aan dhegaysanno xadiid kun todoba boqol iyo toban sideedaad can cabdilahi bn abi awfa waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda qala wuxu cbdillahi bn abi awfa kaana nabiyu nabigeenu muxu sal l slem idaa ataahu qowmun qole haddii ay u keenaan bisadaqatihim ay bizakaatihim zakadooda qaala wuxuu dhihi jira nabigeena sal slem allaahuma allahyow salli u naxariiso calaa ali fulaan fulaan ree hebel dadka zakada keenay iyo sadaqadii ayuu saa ugu ducayn jiray oo waxaa weeyaan abi awfa ah ayaa wuxuu keenay bisadaqatihi sadaqadiisa ayuu keenay sakadiisii fa qala wuxuu yidhi allahuma alla wasalli u naxariiso calaa aali abi awfa reerkaas abi awfa reerkiisa iyo aalkiisa ilaahayow u naxariiso oo barakay oo wanaag la kulmay ayuu nabigeena ku ducay sala allahu calayhi waali wasalam bukhari muslim ayaa soo saaray marka dadka sadaqada la baxa in waxaa weya loo duceeyo waa hadiga qur-aanka uu na faray inaan marno waa ariiqa nabigeena sal allahu aleyh wasalam waxaa yeelay qofka xoolihiisa uu jeclaa inuu soo bixiyo nafta waxaa lagu xaadiriyey ama lagu xaadiriyey ama laga buuxiyey ashux bakhaylnimo sideedaba marka waxa naftaas meeshii ay ka soo bixisay in duca iyo sakiina iyo uma'niina loogu bedelo waa tan lisfaray oo nabigeenna uu rabbi faray subxaana wa tacaala nabigeena uu samayn jiray calayhi slat slaam annagana ama sadaqo ha noqoto farad ah oo weeyaan zaka ha noqoto amaba sadaqadii caadigeed ha noqotay in la duceeyo asalka aan u haysanna taa weeyaan yaan la dhibsanin oo akhyaarta mararka qaar waxaa laga yaaba wadaadadan maxaa ducada la taagan ay naga noqonin asalkaas ayaa lagu qotomaae saa aan ula soconno baaraka allahu fiikum waayahay baabu camali musaddiqi qofka sadaqaysta hahay baabu camali musadqi qofka sadaqada aruuriya shaqadiisa iyo wa hawaabihi hawaabka uu leeyahy ayuu baabkan u baab yahay qofka zakada dadka ka soo uruuriya iyo hawaabta uu ilaahay subxana wa tacaala siina ayuu baabkan u baab yahay ayuu baabkan u baabya weyaan xadii kun todoba boqol tobani sagaalaad can ibraahim waxaa laga wariyey ibnu caطa mawla cimraan bn xusein cimraan xusein ayaa xoreeyey radi allahu taala ibnu abiihi inuu yahay u badanta wallahu aclam ziyaad ibnu abiih ana bacd alumaraai aw bacd alumaraai ama amiirada qaarkood ziyaad ibnu abiihi amaba bacd alumaraa bacaa wuxuu diray cimraan ibnu xusein ayaa la diray saxaabiga jeelka ayaa la sadaqa inuu zaka soo ururiy loo diray ninka la diraa waa kee waa cimraan ibnu xusein ragga ninka diraana waa ziyaad ibnu abiihi iyo umarada kuwa ka mid ah, a khulafaa khulafaa araashidiinka ma ragga diraa waa wiilal yaryaro asaga ka yar ragga diraa weeyaan saxaabada nabigeena waxay ahaan jireen in la aeeca qofka amiirka ah ariiqoodu ahaa radia allahu tacala hadduusan macsiyo farin midda kale ajir asaga ajirka doonaaba arrintayada falamaa rajaca goortuu soo laabtay qaala wuxuu ku yidhi amiirkii ama ziyaadkii licimraana wuxuu ku yidhi ibn ayna almaal xoolihii sadaqadii iyo zakadii aad aw isagoo gacan marno laafyaano muxuu aha soo noqday amar ibn xusein qaala wuxuu yidhi walilmaali arsaltanii ma maal baad ii aniga ma maal inaan kuu keena aan soo shaqeed ii dirta saasuu ku yiri akhadnaaha zakadii iyo sadaqadii waan qaadanay oo waan qaadnay min xayu kunaa meel alle meeshaan ehenay min xayu kunaa meeshaan ehenay naakhudhaa kuwa ka soo qaado ayaan ka soo qaadnay waa dadkii laga rabay zakada ay ku waajibtay calaa caddi rasul rasulka zamankiisa sal allahu alay slam oo wadacnaaha waxaan dhignay oon ku bixinay xayu kunaa meesha aan ehenay nadacuhaa kuwa waxaa weyaan dhigo oo ku bixiya calى cahdi rasuuli lah sal slm i zamnkii sal اla alay slm maxay ahayd taa iyada ah tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim tii ayaan samaynay ee mal intaan soo ururiya adiga aan jeebkugu shuba meesha ma yaalla waxad yeeli niyaho garabkaada allaha gala abu daawuud ibni maaja ayaa soo sawra xadiis saxiixa isaga marka muxuu doonanayaa sadaqadii zakadii ninka soo ururiyey oo islaamka muxuu ahaa u qaybiyey ajarkii cidda laga soo arurin waa ley sooma xadiid kun todoba boqol iyo labaatanaad can raafibn khadiijin waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu yidhi samictu rasul baan ka maqlay sal slm yqul nabigaan isagoo la alcaamilu qofka sadaqayna cala sadaqati sadaqada iyo zakada bilxaqi weliba si xaqa iyo cadaaladda iyo khiyaano la-aan ilan qofka intuu sadaqa iyo zake uruuriyo kadibna in yarna uu mxuu aha dabada ku laabto ama hoos mxu jeebka dambe uu ku laabto ka isaga waxaa weeyaan jamra iyo mxuu ahaa dhimbil naareed ayuu uruursanaya waxyaabaha runtii yacni khatarta ah oo aad in loogu degtoonaado qofka naftiis waxay u sheegaysaa xaq baad ku leedahay iyo nawca ma waxa wey caamiliin caleyhi ayaata iyo saas iyo ibliiska meelo badan buu kusoo marmari hadii hal shilin ama toban shilin oo shilimaadkaas ummadda iyo masaalixdeed ay mar kugu fakatana naartaada waa bilaabatay nasal lah salam alcaafiya cadaabkaada waa bilowday waxaa bilowday in aad waxa weeyaan khatar ku gasho masaladaas waa masalooyinka masaaliiqda dadka inxiraafa oo ah ma ahlu khayr ahaa ama culimo ahaa amaba waxaa weyaan akhyaarnimo iyo ammaano iyo khayr lagu yaqaanay oo simbirraxda oo mxu ah badaha ku dhac ma aragtan waxyaaba noocaas ummadda aynan ogeyn ayaa u dhuumani soomaalina waxay horaan waxay u yihahdeen gacan gacan waa miskiin gacan waa miskiin marka qofku inta u yar dhuunto kadibna ay meelaha wax ugu dhacaan kadibna khasira adunya walaakhira adduunya aakhira u khasaara halis marka arrimahaas caamka ummadda isku leedahay ummaddaasoo dhan ayaa yowma alqiyaama qofka dalbays halis waa masjidkan hadda ummadii dhan baa isku wadala kuwa hadda nool iyo kuwa imaan doona ilaa abadilaabadiin ay isku leeyihin shilin marka masjidkan tusaale ahaan loo ururiyey qofka haddii aad si khalad ugu bax ama uu gacan miskiin ay noqoto ilaa abadilaabadiin xuquuqdooda ayaa dusha saaran madarsaa la dhisaayey madarsadii shilin ay lahayd ayuu qofka muxuu ahaa ku tagrifalay sidaasoo kale weeyaan aytaam ayaa waxaa xoolo looga soo ururiyey uu qiildayday qac ayuu ka siiyey wahaakada marka arinta ayada ah waa arimaha dadka dalabata cilmiga ah iyo culimada iyo dadka khayrka ummadda horkaca xataa culimiay noqonayn iyo dadka ummadaha masaalixdooda ka shaqeeya inay ka taxadiraan aad iyo aadka loogu baahan yahy waxaad arkaysaa qofka safka hore ku jira waxaad arkaysaa qofkii in naftiisa xataa uu diyaaruyo inuu jidka alla ku bixiyo wax walba oo xumaana wa iska ilaalinayaan laakiin shilimaadkii yani xaqiiqatan waxyaabaha aan aragnay ama aad aragteen ani wax badan ma arkin wa aragteen ka badan imtixaanaadka ma yara sheekh marka hawsha ayadaa wallaahi waa wax runtii yandaa lahu ljamiil yacni in qof khayr loo malayna oo ummaddii ay khayr ku tumaysa isagana dalamdalam ah imtixaan fadal shee hay-adaha a a a waa kuwaas waa la mid ayadna waxaa mar dhoweed liga sheekaynaya oon aad ula yaabay riwaayada ayada waa riwaayo oo muxuu ahaa yani u baahan in la yara xoojiye waxay leeyihiin lacagahan hadda looga deeqo hay-adaha looga deeqo tusaale ahaan hay-adda saldhigeeda waxaa weeyaan waa meesha la yihahda mxuu aha new york meelahaas united nationka mogta wax lagu qaybiyaa boqol milyan ayaa looga deeqay in loo geeyay qaxootiga dhadhaab tusaale ahaan laga soo deeqay meesha la yidhaahdo new york maxay ahayd jineva may ahayd meesha qaxootiga jineefo kadibna boqolkii milyan oo qaxootigan dhaab amaba kaakuma loo soo deeqay horta boqolkiiba soddon lacag ku dhow ama lacag aad u badan waxaa loo goynaa meesheeda lagu goynaa oo masaariif wa masaariifta loo goynaa rab markay halkaan timaado xafiiskii qolyihii halkan lagu soo aadiyey ayadna masaariif rab haye magoy markii muxuu ahaa la qaado kuwa qandaraaska la siiyey waxaa laga yaabaa ay igu yidhaahdeen hubiya ha lasoo hubiya inay gaarto dadkii masaakiinta ahaa boqol kiiba labaatan iyo shan wixii looga talagalay boqol kiiba labaatan iyo shanna waxaa lagu gaarsiinayaa qamadii uu muxuu ahaa tixri galay tixri iyo galley tixri uu galay iyo saliid cadday ayaa lagu agdaadin markaasaa ah, kuwii wadayoo ordaana baabuurila angruusi laho waxaa weeyaan nooc ayuu yeelaa markaad aragta kiiba ilaa labaatan milyan toban iyo shan milyan jooga oo muxuu aha mukayafka iyo qabowga inaad muxuu ahaa eh, nairobi joogta ad umalaynaysa ay ka ordayeen horey gadaal dadkiina qamadi iyo saliidcadaya meesha lagu daadinaya waa imtixaanka yeellay ka mid runtii imtixaanaadka marka waxyaabahaas waxyaabaha khatarta ah oo ummaddii la hafraya ummad la hafrawa waxbaan u qabanaa ummad la hafrawa alcumuum annagii muslimiinta haddii aan dulmi isku samaynayn ummadahaas kale oo waxaa wey waxaan ku eedna weyn maba yeelana fila caaw baab kale ayaan ku jirnaa nasal allah asalaam walcaafiya waayahay xadiidka kun toddoba boqol iyo kow iyo labaatanaad hhy ama xadiid kun toddoba boqol iyo eh, labaatanaad can raafic ibni khadiijin waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda qala raafic samictu rasul la baan sal slm yqul nabigen isagoo lah alcaamilu qof ka shaqayna cala sadaqati zakada iyo muxua sadaqada bilxaqi ugu shaqaynaa isagoo khiyaano iyo gaabintoona aan samaynayn kalhaazi qof duula fi sabiila jidka alle ku duula ayuu la tooyahay xataa yarjica ilaa uu ka soo noqdo ilaa beyti gurigiisa marka dadka aad aragteenoo ummadda u taagan masaalixdooda war ku war siiyay hadda markii miskiin u istaago qaar baa koofiyad la boodaan soo ma qaar la boodayaan runtii dadka ayaga ah, laba ajar ay ayagana way ku ridayaan way horkacayaan sooma marka sidaas oo kale wa marka qofka inuu daaim mubaadir noqdo oo qof khayrku degdega noqdo ummaddana ku boori laga maarmaan abu daawuud tirmidi ibnu maaja waa xadiis xasana xadidkan todoba boqol iyo kow iyo labaatanaad can cumar waxaale radi allahu tacala anhuma ana nebiya nabigana sal slm bacaa sacd ibni cubaadata ayuu diray saxaabiga jaliilka ah ayuu diray musadiqan isagoo waxaa weeyaan zaka ururina wa qaala wuxuu yidhi markuu diray iyaaka waxaa iska dhowrtaa yaa sacad sacad ibnu cubaadow waa sayid khasraj niminka reer khasraj oo ansaartay awsi khasraj soomahayn waa nimankii reer ayaa u diray wuxuu yidhi iyaaka waxaa iska ilaalishaa yaa sacadu sacdow an tajiya inaad timaadda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bibaciirin riti lahu ritaga uu sugnaaday ruqaaun ama doobayn riti doobayna ah ama guuxa maalinta qiyaama adoo dhabarka uu ku saaran yahay iska ilaali haymaan macneeda maxay tahay gacan miskiin is ilaali riti intaad sadaqa soo qaad kadib inaad meelaha ku iska ilaali ninka le waa taqaanaan waa ninkii waa raggii nabigeena sal sl naftooda iyo maalkooda iyo dalkoodii iyo u gacangeliyey oo u dhiibay ayaa leeya iska ilaalgacor miskiin iska isdhow laleeyahay weyaan waayahay fa qaala wuxuu yidhi laa ajiduhu ma helaayo ritigaas maalinta qiyaamo o mana aruurinaayo laa ajiduhu ma helaayo walaa aji'u bihi mana keenayo riti hawsha ayada yani shaqadii dhanba uu ka gadooday haddii ayba xaaladda noocaas tahay mana doonayo mana keenayo maalinta qiyaama lama imaanayo shuqlu kumalihi dulkan kamara weyaan waa cabsaday faacfaahu nabigu marka waa ka cafiyay arrinta aydeed shaqada aydeed waa laga ruqseeyey waa laga dhaafay radi allahu taala arda ibnu xibbaan ayaa soo saaray xadiidkaas isnaaduhu calaa shartihima ee sharti bukhari muslim baabu maa jaa fi lkharsi qiyaaska muxuu ahaa zakada in mararka qaar haddii ay haruur iyo geley iyo wixii la midka ay tahay amaba eh, ay tahay beer iyo wixii la midka ah amaba waxyaabahan eh, timirta iyo eh, cinabka iyo geedaha dushooda saarna ay tahay in qiyaas eh, lagu qiyaaso oo dadka weliba qiyaasta yaqaan ay qiyaasaan inay banaanta baabkan baab xadiidka kun toddoba boqol iyo laba iyo labaatanaad can sulaym ibn yasaar waxaa laga wariyey raximah llah taabicigaas ana rasula rasulka al sal l slm kaana wuxuu ahday yabcau midira cabdullahi bna rawaxa taabicigaas marka wuxuu booday rasullahi laakiin waxaa u shafeeca mataqaanaan wuxuu war ka warina waa cabdullahi bna rawaxa marka mursal ma noqonaya xadiidka waxa weyaan taabici yarwi can aaabi aaabiga kadib nabiga ayuu ka waramaya diritaanka u diray can sulayman ibn yasaar waxaa laga wariya raximahullah ana rasula rasulka al sal sl kaan nabigan wuxuu ahaa yabcau mid dira cabdalahi bna rawaxa fayakhrusu markaasuu qiyaasi jiray baynahu isaga nabiga dhexdiisa wa bayna yahuud yahuud xoolihii laga rabay ayuu qiyaasi jiray haaliban yahuuddaas waa nimankii nimankii khaybar oo arrintii lagula ballamay wixii ka soo baxayay beerti ayaa lagula ballamay ina mxuu aha qayb eh, laga qaado qaybna ayaga ay la haraan soomahin qaal wuxuu yidhi fajamacuu lahu waxay u soo ururiyeen xuliyan eh, dahab iyo fida iyo waxyaabaha la isku qurxiyey oo xuliyan eh, dahab oo min xuli xuliyi nisaa'ihim naagahooda waxyaba isku qurxinayeen dahabkii wixii la midkaa ah, ay u soo ururiyeen fa qaaluu waxay yidhaheen haadaa laka dahabkan adaa iskala dahabkan adaa iskala cabdullahi bn rawaxa waa shaacir rasuli lah sal l slam o wakhafif cana anaga laakiin naga fuuday akadii laguu soo diray intaan adiga bal ku tag laakiin wixii naga dhin watajaawas fi lqasmi markaad muxuu noo kala qaybinaysana anaga noo yaro sadburyo xogaho muxuu ahaa aadta noogu adkayn faqaala cabdulahi bnu rawax wuxuu yii radi allahu taala arda yaa macshar yahud yahuud makaana kulankeediyey wallaahi allaan ku dhaartay inakum adinka la min abqadi khalqi illaahi ilaya ilaahay intuu khalqay ugu necbaatihin inta ilaahay uu khalqay adinkan idinkugu necba namar koobaad taas qabsada tan labaad wamaa daalika arrinkaasna ma ahayn naciibka isaga ah bixaamili mid igu xambaaro calaa an axyifa calaykum inaan inku jawrfala oon cadaalad xumi idinku sameeya xaaraan naciibka isaga ah inay igu xambaarto inaan cadaalad idiin samayn waayo oon adinka idin dulmiya ha ka yaab inuu yidhi radi allahu taala arda faama aladii faama alladii shaygii miya caradtum aad bandhigteen oo muxuu ahaa gabdhihii waxyaaba isku qurxinayen dahabkii yaraa oo min arishwati laaluushka ahaa fainaha iyada suxtun waa xaaraan iyo bakti weeyaan wa inaa annagana laa naakulaha baktiga iyo xaaraanta iyo waxyaabahaas annagu ma dhowaano haddii aan nahay muminiintii iyo saxaabada nebi moxamed sal alla slam qaaluu waxay yihahdeen bi haada aad ka hadashay qaamat isamaawaat waalard samaawaadkii arada cadaaladdaas aad ka hadashay ku istaagtay yacni aad bay ugu qireen inaad cadaaladaad sameeyo ayay u qireen waxay yidheen samaawaadka cadaaladaay ku istaagtay arradana cadaaladaay ku istaagtay saas ay yidhahdeen bayhaqi aa ah soo saaray xadiid kun todoba boqol annaga marka muminiinta haddii aan jidka isaga jidaan ahayn oo noola ogoliy lama arko halkaas jid unaa noola jid labaad haddii nagula arko muminkeenna ama iimaankeenna iimaankii la yaqaanay ma ah baab kale weyaan xadii kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad can sahl bin abi xaamata waxaa laga wariyey raximahullah ana cumar bn taala bacaa wuxuu diray calaa kharsi tamri timirti inuu soo qiyaaso wa qaala wuxuu yidhi atayta ardan arla haddii aad tagto fakrusha soo qiyaas wadac lahum kadibna waxaad ugu tagtaa markaad qiyaasta wixii ay kula noqoto dac lahum waxaad u daysaa maa cunaan oo intay beerta ay ka go iyo intaas waxay cun lahaayeen kharashku usoo tag intaas ayuu muxuu ahaa kula ballamay radia allahu tacala anhu arda sayid ku yidhi saas yeel ee waxaa weeyaan muxuu aha meesha angejin yacni wax un loo yara muxuu deeyo oo yani loo yara yani wax ay ilaa ay ka go'do ilan beertii waxbaa afoobi kara dugaagaa soo geli karo inta ayada ragga ilaalinayay ajuuray u baahan yihin iyo waxay cunaan wamaa ilaa dalika marka eh, intaas ayaa waxaa weyaan uu faray sayid cumar radi allahu taala arda caawa casharka aad uma soconin laakiin in ayaan kusoo koobaynaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa cabdihi warasuuli mustafa